الكلام تأنس بدنيانا ولم تسر خلف طيف السيف خذلانا ولم تعفر جبين العز مبتدلا تستمطر الذل إصغاء وإذعانا لله درك لم تأنس بدنيانا ولم تسر خلف طيف السيف خذلانا ولم تعفر جبين العز مبتدلا تستمطر الذل إصغاء وإذعانا العشت مسعر حرب في كتائبنا ترغي وتزبد أعصارا وبركانا واليوم ألقى جواد المجد راكبه وخر مؤتنق الأحداق فرحانا بل مسعر حرب وتزبد إعصارا وبركانا واليوم ألقى جواد المجد راكبه وخر مؤتلق الأحداق فرحانا اليوم تخفى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين الخلافات الزوجية أسبابها أضرارها علاجها in sha allahu waxay noqon doontaa muxaadaradeenu khilaafaadka qoyska soo dhex gala waxaa hoos tegi doona saddex qodob inaan ka hadalla inshaa allahu tacaalaa asbaabta keenta qoysku inuu iskhilaafo iyo cilaajka iyo dawada insha allahu tacaalaa inaan ka hadallo iyo adraarta iyo dhibaatada ka dhalata khilaafka qoyska adraartaasoo laba qaybood u qaybsamaysa qayb raad xun ku reebaysa ilmaha iyo qeyb qoyska mustaqbalkiisa ku reebaysa iyaduna raad xun <clears throat> guriga wanaagsan ee saciidka la yidhaahdo ma aha sidiisaba guri ka maran khilaafaad laakiin waa guriga khilaaf hadduu yimaado garan kara labada qof ee garan kara si ay khilaafka u xalliyaan iyago oon ku khasaarin jacaylkii iyo wuddigii iyo ixtiraamkii labada qof ka dhexeeyey guryaha sida saxdaa u dhaqma guri ka maran khilaaf ma jiro xataa guryihii rasuulka sala allahu calayhi waaalihi wasalam khilaafaad kama ayna marnayn waana arki doonaa gabadha marka wanaagsan waa gabadha nadra waaqiciya aragti sax a ku fiirisa khilaafka iyadii odaygeeda soo dhexgalay haddii ay labada qof arrintaa ka wada hadlaanna jawi lagu wada hadlo iyo xiwaar iyo wadahadal fiican baa imaanaya wadahadalku hadduu yimaadana sideedaba faa'iidaa laga yaabaa inta badan inay ka dambayso guryaha aan khilaaf ka dhicin culimmada qaar waxay ku tacbiiriyaan ama ku sheegaan haddiiba gurigu uusan khilaaf lahayn waxay u egyahay baa la yidhi sida qabri oo kale oo mudlim ah iyadoo taasi ayna ahayn ishcaalu lxaraa'iq fi lbuyuuti saakina guryaha degan in lagu tirtisinaayo inuu dee khilaaf yimaado taasi meesha ma taalo laakiin guriga haddiiba khilaaf uu yimaado waxay meeshaas u muuqanaysaa inay labada qof laba qof oo wada shaqaynaya inay yihiin waxaan arki doonaa iyaga oo labada qof ayna khilaaf ka dhacaynin isla markaana laba caalam oo kala duwan aada moodo inay ku nool yihiin xitaa iyagoo guriga joogana wax ka dhexeeya uusan jirayn marka haddii labada ruux wax ka dhexeeyo khilaaf wuu imaan karaa culamaa cilmu nafs waxay leeyihiin haddiiba mushaajaraadka iyo khilaafaadku uu jiro arrintaasi waxay muujinaysaa weli qadar ama wax uun jacaylkii ka kamida ah inuu weli baaqi yahay marka taasoo keenaysaa guriga haddiiba khilaaf una ka dhacaynin waxaa la yidhahdaa laba mid un weey in dadkaasi dad usra mithaaliya oo lagu dayda inay yihiin dadkaasina way yar yihiin dadaan khilaafba ka imaan karin iyo inay yihiin dad nolosha ku kala tegay oo midkood waliba caalam isaga gooniha uu ku nool yahay labadaa guri baa jira haddii la yidhaha guriga khilaaf kama dhaco iyo imaa waa dad mithaaliyiina oo tusaale ummadda u noqda waana dad yar iyo imaa inay yihiin dad kala tegay oo guriga iskaga nool laakiin umuurtoodu qof walba gooni u tahay asbaabta marka khilaafka keenta waxaan dhowr qodob baan ka sheegaynaa reasonka khilaafka inuu reerku isku dhaca keena kow waxaa jira asbaab dabeiciya waxaa jirta asbaab ijtimaaciya waxaa jira asbaab maaliya yacni labada qof inay isku dhacaan waxaa keeni kara asbaab dabeiciya waxyaaba dabeecadu ay keentay dad badan oo ka mid ah dooda maalin walba guryaha ka dhacda inta badan haddaad fiiriso qaar badan waxay ka yimaadeen dabeecada ilaahay qofka u abuuray qeyb ka mida dadka ayaa waxaa weeye qadab iyo caro mar walba waa caraysan yihiin qof kale waxaad arkaysaa allaa mubaalaa waxa la yidhaahdo dan inuusan ka gelaynin iyo albadaa-a inuu iska tuuro warka oo uusan ka fiirsanaynin ereyga uu ku dhawaaqayo qayb kale waxaad arkaysaa hafla iyo halmaan noloshiiba inuu qofkan kale iska halmaansan yahay labada ruuxood ka dhexaysay ama ihmaal iyo danayn la-aan badani inay jirto jadal iyo kasal dood iyo wahsi tiro badan nolosha xaggeedii inuu ka jiro asbaabtaasoo dhan marka la fiiriyo waa dabeecadaa keentay marka reero badan waxaad arka iyagoo waxaasoo kale ka wada hadlayo isku haystaan asbaabta ijtimaaciga ama bulshada u laabanaysa waxa weeye biicada qoyskaasi uu ku nool yahay iyo nolosha reerkaas iyo meesha ay ku nool yihiin almuxiit meesha aan ku noolahay iyo dadka lala nool yahay iyo saaxiibada laleeyahay iyo qaraabada gabadha iyo wiilka mar badan waxaa imaanaysa asbaab ijtimaaci ah gabadhu inay ka sheegato wiilka aabihii iyo hooyadii masalan ama wiilku uu ka sheegto gabadha qoyskoodii qofkaasi marka wuxuu kula dhacayaa wixii canaana shariigiisii qofkii kale ma u gudbaayo aabbiyo hooyo laakiin kii la noolaa ayuu kula dhacayaa adaa ii keenay aabbaha iyo hooyadaabaa sidaa iyo sidaa iga soo gaadhay marka iyagiibaa iskula dhacaya dhibaatadii waa asbaab ijtimaaciya waa ilaa hadda waxaan tirinaynaa sababka ama reasonska keeni kara inay reerku isku dhacaan asbaabta kale oo iyaduna waxaa ka mid a ah asbaab suluukiya waa suluugu waa dhaqan waa habdhaqameedka reerka mathalan reerku wuu fiicnaa nolol fiican baa lagu jiray labada qof way isjeclaayeen bacda mudda wa bacda sanawaatin xilli kadib waxaan iktishaafnay ama waxaa soo baxay in labada qof mid kamida uu waxyaabo xunxun qarsado mathalan gabadhii shan sano kadib baa waxay ogaatay odaygeedu inuu sigaar ka cabo ama waxay ogaatay inuu khamrada ilaahay hanaga nabadgeliya inuu isticmaalo ama waxay ogaatay mushaahadat laflaam alkhaliica waxyaabaha xunxun iyo inuu e, fiirsado e, sawirada xunkaa waxay kala ogaataa suuragala inuu galo webseedyada xunxun oo internetka waxaa kaloo suuragala inay ogaato safar oo ah mid shaki ku jiro meesha la aadayo inuu qofkii ay ku iktishaaftay ogaato waxaa suuragala ah labada qof midkood midka kale inuu salaadii arka isagoo ruuxii ku liita ama kaba tegaya waxaa suuragala ah ninku inuu dareemo reerkiisu marar badan inay guriga ka baxayaan biduuni idni isagoon idan aan siinin asbaabtaasoo dhan waa asbaab suluuki ah waa socodka iyo dhaqanka qofka wax la itkishaafay oo soo baxay wey taasina waxay keenaysaa labadii qof inay isku dhacaan meeqa dad baad aragteen oo ka sheeganaya ninkan waxaasuu isticmaalaa meeqo reer baa u burbura ninkani wuxuu fiirsadaa waxyaabo xunxun buu fiirsadaa reerba uma baahna marka mashaakilka marka la iktishaafo waa reason ama waa sabab kale oo keena reerkii haddana inuu isku dhaco waxaa jirta asbaab maali ah oo xoolaha ku saabsan iyo wixii reerka noloshiisii allah subxaanahu wa tacaala nolosha wuxuu u tiiriyey iyo asbaabtaas inay ragga ay keenaan allah wuxuu leeyahy subxaana alrijaalu qawaamuna clى الnisaءi bima fadla allahu bacdhm calى bacdi wbima anfaquu min amwaalih raggu waa qawaamiin hadihi اlkelima macaani tiro badan bay xambaarsan tahay qawaama waa mas-uuliya waa awood waa qiyaada waa hogaamin waa madaxtinimo waa reerka maamulkiisii in odaygu uu leeyahay ama maaliyaddii marka la yidhaahdo alla wuxuu ku kala fadilay baa la yidhi dadka in raggii baa laga rabaa inay infaaqii iyo nafaqadii iyo biilkii iyagu ay keenaan walidaalika iltizaamaadka ama ku saabsan xagga nolosha bal u fiirso waxay ka bilaabmaan sadaaqa ama meherka waxa la yidhahdo gabadha marka la meherinaayo soomaydan arag inaan leenahay gabadha maxaa lagu meheriyaa bal u fiirso meesha xooluhu ka bilaabmeen kow xoolaa bilaabmay gabadhu ay yeelan doonto laba waxaa looga dhigay nafaqo gabadhu biil bay ma habeenkaaba kugu leedahay saddex waxaa soo gelaya gabadhu guri iyo sugnay kugu leedahay umuurtaasoo dhan markii ay timaado waxay kugu leedahay alkiswa oo in la arad bixiyo rasuulku sal alla alay slam waa kii ka hadlayy ninkii dhar soo gadanaya gabadhiisana waa inuu dhar u gado haddaad cuntaynayso u keento marka iltizaamaadkii maaliga ahabaa bilowday waad u jeedaa taasaa marka waxaa dhici kartaa asbaabta keenaysa inuu khilaaf ku yimaado ninku inuu u arko tabdiir inay gabadhu xoolaha ku tasarufayso si ka baxsan xaddii saxda ahaydna ay u maamulayso waxaa suuragala isagu iyaduna inay markaa ay odagii ku sheegto wax la yidhahdo bakhaylnimo iyo bukli marka halkaa maxaa ka yimid isagu wuxuu yidhi gabadhan wax walba way dhaafinaysaa boqo haddii intaasoo lacaga maanta loo dhiiba beri shilin ugu imaan maysa iyadina waxay leedahay waa mid gacantiisa aan waxba ka bixin oo bakhayl ah asbaab maali ah ayuu reerkii isku haystaa taa markii ay dhacday oo xitaa aswaajtii rasuulka iyo xaasaskiisii intay u heshiiyeen ay la hadleen rasuulka sala allahu alay wasalam oo la yidhi maal iyo biil lagala hadlay waxa la yidhaahdo aayatu takyiir ayaa timid oo ilaahay soo dejiyey rasuulka sala allahu alayhi waali wasalam waxaa la yidhi khiyaar geli yaa ayuha الnabiyu qul liazwaajika in kuntuna turidna alxayaaةa اdunya waziinataha fatacaalayna umatickuna wausarixkuna saraaxa jamiila wain kuntuna turidna allaha warasuulah wadaar alaakhira faina allaha acadda lilmuxsinaati min kuna ajra cadiima labadaa khiyaar baa la yidhahdaa u kala sheeg haddii ay rabaan adduunyo iyo taraf iyo nolol sare iyo maal ta hadday rabaanna dee ha la sii daayo gabdhuhu ha iska faraha laga qaado haddii ayna rabin oo ilaahay iyo rasuulka ay rabaan na waxa weeye sida u khayr badan iyo daaru laakhira ilaahay wuxuu u diyaariyey wax weyn oon la heli karin oo ajriya buu alla u diyaariyey waxaa kale oo jira asbaab keenta inuu reerku isku dhaco waxaa la yidhahdaa asbaab faniya faniya waxa weeye waa waxyaaba iska yaryar mathalan waxaa laga yaabaa reerku inuu isagu dhaco mawaaciid alwajabaat alyawmiya maalintii saddex jeer baa mathalan cunto la cunaa qureec iyo qado iyo casho mathalan waxaaba laga yaabaa in la khilaafo labada qof ay isku khilaafaan xilligaa maxaad u imaan weyday iyo xilligaa maxaad u imaan weyda oo cuntada xilli hebel aan cunno wax saas in la khilaafo waxaa suuragala ah in la khilaafo ziyaaraat alaqaarib booqashada waa inaan dadkaa iyo dadkaa booqano ama inaan maalin heblo wax booqano in khilaafku halkaa uu ka dhaco waxaa suuragala inuu khilaafku ka yimaado suuqa maalintee la aadaya iyo maalintee la joogaya in waxaasoo kale ixtiyaajaadka taasina waa waxyaabo faniyaada ah, iyaduna waa asbaab keenta inay reerku isku dhacaan waxaa jirta asbaab kale oo keenta iyaduna inay khilaafku yimaado almutacaliqa bilatfaal waa iyaduna sabab kale oo ku saabsan xagga caruurta ilmuhu waa nicmo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu keenay waa wax indhuhu ay ku doogsadaan oo ilaahay reerka u keenay waa midhaha laga helay xayaatadii zawjigahayd iyo guurkii allah subxaanahu wa tacala isagoo nimcadaa nicmadaa noo sheegaya wajacala lakum min aswaajikum baniina wa xafada ilaahay wuxuu idinka yeelay baa la yidhi caruur iyo caruurtaasi kuwa ay sii dhaleen ayaad arkaysaan ilmaad awow u tahay iyo ilmaad aabbo u tahay iyo ilmaad u tahay intaasoo dhan baad ujeedaa ilmihii nicmada ilaahay ahaa uuna siiyey baa suuragala inay qoysaska qaarkood niqme isu bedelaan balaayo kale inay isu bedelaan oo reerkiiba uu ka bixi waayo mashaakil ilmahan iyo sidii la yeeli lahaa iyo qaabkii loo tarbiyeyn lahaa iyo qaabkii inayba labada qof mar walba isagu dhacaan iyaduna waa sabab laga yaabo inay reerka keento inay isku khilaafaan aabbaha waxaa suuragala ah inuu hooyada dusha uga tuuro inay ilmaha u adeegistooda iyo xanaanayntooda inay ka gaabinayso waxaa suuragala ah inuu iyaduna ay korka uga tuurto odayga alqaswa inuu odaygu oday yahay qallafsan oo qalalan oo ilmaha dila oo u hadal xun inuu yahay baa suuragala ah inay korka uga tuurto taasaa marka waxaa ka dhalan labadaa waalid mid ka midii ah ilmihii inuu marka isagu wax u sheego oo laga yaabo inuu dhinaciisa ilmihii u dumo isagoo laga yaabo kii kalena inuu lagu diraayo ilmuhu markaa wuxuu gelayaa ma'zaq aada iyo aada halis u ah oo daran oo ah cawaamil nafsiya inhizaamaad daakhiliya nafsiya ayaa ku imaanaya uusan ka bixi karaynin ilmahaas ayib asbaabta kale oo reerku inay iskhilaafaan keeno waxaa ka mid a altacadud maalan waa tacadudu zawjaat yani waxaan ka hadlaynaa sababka keena khilaafka sidiisaba bal waxaa laga yaabaa inuu yahay lacala min acdami dawaaci alkhilaaf azawjiya mujtamacaadkeenna iyo bulshadeenna waxa ugu daran oo reerku isugu dhaco inay tahay inuu odaygu ku fikiro reer kale inuu yeesho bal waxaa laga yaabaa ama inuu markaa guursado ama inay mujarad tak uy e, tahay inuu tafkiir oo keliya inuu fikir uu yimaado gabadhu markaa waxay arkaysaa in xaqeedii meel looga dhacay in kafaacadeedii iyo qadarkeedii meel looga dhacay sharafteedii in booskii gabadhnimada ay buuxin leedahay oo la xaqiray bal waxaa laga yaabaa odayaasha qaarkood iyagoo oon guursanaynin inay haddana gabadha erayo kulkulul un ku tuuraan mar walba qaar baa la ag taaganun waan guursan waan guursan waxaa laga yaabaa waraqatu dabti uu haystoo jeebka ugu jirta inay tahay afar iyo labaatanka saa markuu waxoogaa joogo labadii habeenba marbuu soo saari waan guursan hadday hadasho wuxuu le waan guursan marka taasoo kale inay ku noqoto isagoo oon garanaynin jaraaxada iyo xanuunka uu markaa gabadha u geysanayo oo ah kelimaadka uusan hirgelinaynin rabinna inuu hirgelo hirgeliyo bal laga yaabo inuu iyaduun ku dhibaayo taasina waxay noqon kartaa sabab kale oo isaguna keena reerku inuu isisugu dhaco innaga hadda kama hadlayno guurka labaad iyo guurka saddexaad iyo guurka fulan iyo taa waxaan ka hadlaya waxaan ka hadlaynaa asbaabta iyo reasonka keena khilaafka qoyska waxaa kamida ah oo kale waxyaabaha khilaafka qoyska keena alfuruuq bayna waaqiciyati اrajuli wa rumansiyati اlmar'a in farqi iyo different uu kala jiro ninka iyo gabadha u dhexeeya waxaa laga yaabaa labada qof inuu yahay midkood qof jacayl ee ka tarjumaya kuna beeran yahay masalan midna waxaa laga yaabaa noloshaan oo keliya un inuu kiibgaraynayo uu rabo inuu noloshaan un qofka la noolaado taasna iyadana khalal badan baa meeshay soo gelay asbaab kale hadda qofkan wuxuu qadarinaya kan kale ma qadarinayo waa sabab kale isaguna waxaa ka mid a asbaabta khilaafka keenta oo ah sababka sagaalaad taqriiban labada qof mid baa shaqeeya isagoo oo laga yaabo maanta shaqadii inuu kusoo rafaaday madaxdiisii ay kusoo qaylisay ofiskii uu fadhiyay dad tiro badan maanta dhani u imaanayeen irhaaq tirsanayo aada u daalan ayaa laga yaabaa inuu gurigii caawa yimaado waxaa laga yaabaa qofkaas oo nafsiyeen iska ka isagii oo maskaxdiisu kacsan tahay inuu qofkii kalena u maleeyo qofkan inuu xanaaqsan yahay markaa labadii qof isma oga kan qofka xanaaq buu u malayn laakin qofkan xanaaq ma haye waa soo rafaaday waa soo dhibaatooday ama waa lagu soo qayliyey waa lagu soo buuqay gabadhii waxaa la yidhi ha shaqayso way shaqaynaysaa sideed saac bay maanta o dhan taagnayd baa laga yaabaa iyadoo tacbaana baa laga yaabaa inay timaado odaygu wuxuu ka rabaa cunto inay u yimaado diyaar ah oo miiska saara guri la habeeyey oo diyaarsan gogol diyaarsan wax wada diyaara waa hawl kaloo meesha ilmihii baa suuragalay inay ku mashquushay xal oo dhan waxaa suuragalay inay ku dhafartay ilmo yaroo xanuunsanaa oy xal oo dhan kusoo jeeday odaygii waxba kama oga waxaa imaanaya marka waa sabab kale oo isaguna keenaya labadii qof inay isku dhacaan waxaan u gudbaynaa xalka khilaafaadka marka khilaafaadku hadduu dhaco sidee lagu xaliyaa horta usluubka iyo qaabka loo maro xalinta qoyska laba midun bay noqotaa inuu noqdo usluub xaliya qaab hab wax si fiican u xaliya oo laga gaadho natiijo wanaagsan iyo inuu noqdo mid burburiya oo ka sii dara inuu noqdo labadaa midun baa imaan kara waxaa jira marka intaynaa u gelin qodobada xalka wax la yidhaahdo dawaabit lagama maarmaana ah in marka hore lasii maro in lasii maro waa lagama maarmaan dawaabidaas qofku uu sii marayo shaki waxaan ku jirin kelimaadka aadka u adag iyo cibaaraadka ad adag oo labada qof midkood uu adeegsanayo inay u yeelanayso ta'hiir ay ku reebayso reerka xitaa khilaafaadka markaa jira hadday laga bogsado ereyadii ad adkaa eed adeegsatay dhowaan qofka kale wuu xusuusan doonaa bal fiirso dhowaan waxaa dhic in lais yidhahdo maxaad saa u lahayd markii waa la heshiiya hadda sidaas iyo sidaasaad tidhi ereyadaasaad dhowaani adeegsatay waxaa laga yaabaa bishan iyo bisha ka dambaysa iyo sanadka dambe inuu qofku weli ereygiisii xusuusan yahay samtiga iyo aamuska in la adeegsado oo layska aamuso markuu khilaaf jiro waxaa la yidhaahdaa waa xal salbi oon fiicnayn dadka qaar baa laga yaabaa ina inay jecel yihiin inay aamus wax ku xaliyaan oo ragga weliba anaaniya wax la yidhahdaba inta badan ku jirto waxay ku leeyihiin haddii xaasku kula hadasho maxaaba lagala hadlayaaba iskaga aamu haba u jawaabin marka kaasi waa xal salbi ah oo muaqata ah, laakiin waa lagu meel gaadhaayo wakti yar oon badnayn inta qofkaa karkiisa iyo cadhadu ka degay degaysaa suuragala inuu xaliyo laakiin surcaan waxaa deg deg laga yaabaa inuu noqdo inuu qofku durbo inuu kaco marka xal saxa kaasi ma aha rasuulka sala allahu alayhi wa alih wasalam ma ahayn faaxishan mutafaxishan yacni qof hadalkiisu badiica ah, waxun sheega ereyo xunxun adeegsada dadka lacnada waxaasoo dhan ma ahayn rasuulka sala allahu alayhi waalih wasalam caaisha radia allahu canha ayaa waxay leedahay qolo yahuuda baa rasuulka u yimid markaasaa waxay sameeyeen ku yidhaahdeen rasuulka asaamu calayk iyagoo mood gelinaya inuu salaamayaan laakiin way habaarayaan rasuulku wuxuu ku yihi sala allahu alayh waali wasalam wacalaykum caaisha mayna maqlaynin caaisha waxay tidhi lacnada ilaahayna haydin ku dhacdo cadhada ilaahayna haydin ku dhacdo rasuulku wuxuu ku yidhi caaisha maxaad sidaa u tidhi oo calayka birifq wayaaka waalcunfi waalfuxsh caaisha istaji eraya wanaagsan adeegso ereyada xunxunna iska daa waxay tihi yaa rasuul allahi o miyaada maqlaynin waxay yidhaahdeen wuxuu yihi adu anigu waxaan idhi miyaada maqlaynin buu ku yidhi rasuulku sala allahu alay wasalam waxaan ku idhi wacalaykum waan ur jawaabay radadtu calayhim fayustajaabu lii fiihim walaa yustajaabu lahum fiya xadiiskaasuu bukhaari wariyey aniguna waan u jawaabay allah aniguna wuu iyeelayaa iyagana la yeeli maayo marka maxaa kalood adigu sii tirinaysaa mar haddii aban saa ugu jawaaba ayib khilaafaadka marka mustamirka ah oo mar walba joogtada ah oo dadku aragtida ay labada ruux ku kala gedisan yihiin waxaa laga yaabaa dadku fikirka waa lagu kala gedisnaan karaa laakiin waxyaabaha guriga dumiyo waxaa ka mid a kadibka oo ah been in labada qof isu sheegaan ee guriga ku wada nool waxaa ka mida oo kale alanaaniya wax la yidhaahdo anaaniyadu waxaa weeye wax jeclaan labada ruux midkooduna inuu wixiisa mar walba uu rabo wixiisu inay hirgalaan waxyaabaha burburiya waxaa ka mid a shatmiga iyo cayda iyo aflagaadada ihaanaadka iyo taxqiir labada ruux mid midka kale inuu xaqiro rasuulku sala allahu alayhi waaalih wasalam wuxuu yidhi ina shara annaasi cinda allahi manzilatan ywma alqiyaama man tarakahu الnaasu itiqaaءa shari xadiis kaloo bukhaari ku sugan dadka ilaahay kuwa ugu shar badan waa qofka dadku ay uga tagaan war hebel sharkiisa naga daaye qof isaga dhan shar lagu bartay waxaa ka mida ah oo kale waxyaabaha iyaguna keenaya dhibaatada inuu labada ruux midkood midka kale iska sarraysiiyo balu fiirso mithla nasab oo kale inuu iskaga sarraysiiyo anigoo ree hebela ah. sidaasoo kale inuu ruux adeegsado oo u arka laba qofka kale inuu ka nasab fiican yahay waxaa suuragal labada qof midkood midka kale inuu iskaga sarraysiiyo xagga xoolaha xagga quruxda xagga aqoonta intaasoo dhan calaaqaadka zawjiga ee reerka ka dhexeeya waa waxyaabaha iyaguna wada burburiya waxaa ka mid a ah waxyaabaha iyadan in la iska digtoonaada ka mid ah inuu qofku qaraar deg dega inuu gaadho go-aan deg dega inaad gaadho adigoo weli aan daraasaynin maxaa ka imaan doona arrintan waxaa laga yaabaa arki marka qaarkood odaygu inuu go-aan deg dega gaadho kadibna mar dhow inuu hadda durba uu bilaabo inuu cataab iyo maaragtay inuu ka walbahaaro arrintii uu gaadhay xilli laga yaabo meel wax laga soo qabto inaan la helayn waxaa jira marka tallaabooyin intaan xalkaba loo gudbin lagama maarmaana in la ogaado khilaafka qoyska ka dhexeeyaa kow masalada u baahan in la fahmo waxa weeye tafahum اlamr in arrinta la fahmo hal huwa khilaaf am huwa suu fahm arrinta reerka ka dhexaysa ma khilaaf ba mise waa un suu lfahmi waa ismoodsiis iyo labada ruux inuu qof qofka kale wuxuu yidhi u ismoodsay maalan waxaa laga yaabaa inuu ninku hadal uu ku dhawaaqo isla markaa inuu u maleeyo ruuxii kale iska halmaamo u arrintii ka jawaabo oodan hadalku muxuu qofku ula jeeday haddii la fahmi lahaana laga yaababa khilaaf inuusan yimaadeen waxaa kamida marka tafahumul amriga in arrinta horta la fahmo ma khilaaf baa mise waa un su-ulfahmi adaa si u qaatay waxaa ka mid oo kale isagana khadwada labaad inaad naftaada u laabato ood weliba xisaabiso oo aada ogaato meeqa taqsiir iyo gaabin baad ilaahay subxaana wa tacaala xuquuqdiisa aduguba ka gaabisaa ood xadguduba aada samaysay markaasaa waxaad ogaanaysaa ilaahay subxaana wa tacaala wax badan inuu kuu cafiyo adiguna marka wax badan inaad dhaafto ayay imaanaysaa arrinta kale oo xalka ka mida inaad dareento waxa weeye inaad ogaato sideedaba mashaakilka iyo beleda qoysku waxyaabaha keena waxaa ka mid ah in qofka labada qof mid ka midii dembi uu la yimaado labada qof mid ka mida ayaa dembaabaya kadib arrintaa dembiga uu la yimid reerkiisa kusoo noqonaysaa maxamed ibnu siriin oo ninkii taabiciga ahae jaliilka ahaa ayaa wuxuu odhan jiray inii la acrifu macsiyatii fii khuluqi zawjatii wa daabatii macsiyada aan gala iyo dembiga aan gala waxaan ka gartaa reerkayga iyo gaadiidkayga balo fiirso gaadiidka iyo reerkaan ka garanayaa inaan dembi soo sameeyo haddaad dembi adigu samayso dembigaasi reerkaagana wuu u gudbayaa arrimaha muhimka waxaa ka mida marka wax la xalinayo taxdiid mawdic nisaac doodu mixwarka ay ku wareegeyso iyo labada qof arrinta hadda dhex taalla uun in laga hadlo arrintaasi waa inayna keenin labada qof midkood inuu soo faago faylal hore in lasoo qofo iyo malafaad qadiima cafaa calayha zaman inaan laga hadlin hadda arrin baa ina dhex taalla marka arrintaa ina dhex taalla un hala xaliyo yaan loo gudbin wixii wakti hore lasoo maray arrinta kale waxaa weeye inuu qof waliba mushkilada uu ka hadlo marka la rabo in la isla xaliyo xasaba fahmi bal u fiirso sida adiga ay kula tahay waa inaada u arag mar walba hadalkaagu adiga inuu sawaab yahay mar walbana qofka kale inuu khaldan yahay sidaa marna huu arkin waxaad u aragtaa hadalkaagu inuu sawaab yahay uuna ixtimaali karo suuragal ka tahay gef inuu ku jiro waxaad u aragtaa haddana mar labaad fiiri qofka kale inuu khadaay ama gefay u fiiri haddana isla markaa inuu sawaabka waafaqayna waa suuragal haddaad tiraahdo un anigu mar walba sawaabka anaa ku taagan arrintaana inta badan raggay u laabataayo haweenka waxayba laga yaabaa inay rag badan u arkaanba fikrad inaynan iyadu lahayn ama inayna kusoo kordhin karin mar walba marka hadalkiisa inaan laga daba hadlin marka sidaas sax ma ah labada qof hadalkaagu saxna wuu noqon karaa waa markaa rabna inaan si fiican u xalino saxna wuu noqon karaa khaladna wuu noqon karaa arrinta kale oo muhimka oo reerka u fiican xalintooda waxaa weeye bad'u lxiwaar bixusni dikri niqaat litifaaq markaan rabno inaan wada hadalloon arrintii ka hadlayne dhex tiilay waa inaan ku bilowno arrimo wixii waa wanaagsan oo ruuxa kale uu kuu sameeyey waa inaad waa inaad sheegto fadaaisha uu leeyahay iyo qofkan wanaagga uu leeyahay marka hore ku bilow arrintaasi shaydaankaay cayrinaysaa allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyay walaa tansaw alfadla baynakum war fadliga dhexdiina ah ha halmaamina haddii marka aad markaad gabadhaada wada hadlaysaan ee khilaafku idin dhex yaalla aada tidhaahdo ma halmaami karo fadliga aada igu leedahay ma halmaami karo ma halmaami karo maalin hiblo waxaad ii qabatay ee sidaa iyo sidaa u fiicinaa iijaabiyaadkii iyo umuurtii hadday gabadhu sheegto odaygeeda iyadana markay isku dhacaan wanaagga aad ii gashay qawaamada aadna dul taagan tahay mas-uuliyadda reerka aada hayso haddaad adiguna ay dhankaa ka marto waxaa laga yaabaa qofkii inuuba acsaabtiisi inay degto oo wixii ka caayay iyo qadabkii iyo cadhadiiba ay hoos hal maray u dhacdo arrinta kaloo muhimka waxa weeye laa tajcal ilxuquuqa maathilatan daa'ima amaama alcayn adigu mar walba waxbaa kaa maqan ama khalad baa maalan la galay gabadhaadu khalad bay gashay ama odaygaagu khalad buu galay mar walba xaqa aad leedahay una indhahaaga hortiisa yuusan yuusan oolin haddaad tirahdo marka taas waxaa ka dhalan tanaasulba inuusan marka imaanin haddaad tirahdo anugu xaqaygii maxaa waxaas u dhacay mar walbo wax la xaliyo waxaa laga yaba inaad kusoo laabato muxuu horta waxaas u dhacay maxaa aniga arrintaydii noocaa ahayd loo sameeyey waxba isu imaan maayo arrinta kaleoo muhimka waxa weeye alictiraaf bilkhata markii ay arrintu noo caddaato labada ruux mid baa khaldamay ilaan khaladka la islama wadaago midun baa khalad leh labada arrimood markuu khaladku caddaado ruuxii khaldame waa inuu qirto mushkilada ina haysata innaga waxaa weeye rag iyo dumarba qofku inuu wax qirto ma sameeyo yaan lagaa raynin buu leeyahay ma qiranaayo marka waxaa la yidhaahdaa alictiraafu bilkhata'i fadiila in khaطa iyo gefka la qirto oo la ogolaaday sidiisaba waaba fadliba alictiraafu bilkhaطa طariiqu ilى الsawaab in khaطa iyo gefka la qirtaayi waa wadadii sawaabka iyo sida saxdaa loo maraay alictiraaf bilkhaطa khayru min atamadi fi اlbaطil in la qirto gefka waxay ka fiican tahay in lagu sii madax taago gefka iyo khaladaadka laakiin arrintaa intaynaa ka bixin in wax laysu qirto arrin kaloo muhimaa jirto in la baraarujiyo mudan waxa weeye dadka qaar baaba laga yaabaa ictiraafkaas inuu uga faa'iidaysto uu noqdo waxuu qofka kale ku ceebeeyo uu markaas ku uu u qaato inay tahay niqaadu dacf yacni hebel wuu qirtay hadduu qirtay marka dee waad ku ceebaysan tahay sidaa maa waxay tegaysaa inaad wax qirataay waa iijaabiyaadka iyo wanaaggay ka mid noqonaysaa dadka fiican markay wada hadlayaan inuu qofku wax qirto u ogolaado wanaagay ku jirtaa ee xumaanta kuma jirto arrinta kale oo xalka ka mida ah waxaa weeye alsabru cala alabaa'ic almutaasilati fi lmar'a maala gabadha waxaa jira umuur ilaahay u sameeyey oo adigu aadan ka tirtiri karin arrintaasi marka waa in loo sabro sida mathalan masayrka oo kale masayrku waa arrin dabeeci ah waa arrin rasuulka sala allahu calayhi waali wasalama qabsatay waa arrin caaisha oo ahaa dadkii ugu fadli badnaa ka dhacaysay waa arrin gabdhihii rasuulka ka dhacday iyo asxaabtii ugu fiicnaa marka wax adigu qofka aad ka tirtiri karta masayrkiiyo khayradu ma ah sidaas darteed in loo sabraay waa lagama maarmaan laakiin masiirkaasi waa inuusan tegin in reerka la burburiyo arrimaha kaleoo muhimka muhiimkaa ah waxaa weeye alridaa bima qasama allahu tacaala in lagu raalli noqdo ilaahay wuxuu ku siiyey raalli in lagu noqdo haddii aada aragto gabadhaada khayr aad ka aragto ilaahay ku xamdi haddii odaygaaga khayr aad ka aragto ilaahay ku xamdi haddii aad aragto mararka qaarkood waxoogaa dhaca waxaad ogaataa rag badan inay jiraan oo iyaguna sidaasoo kale u dhaca haddaad aragta gabadhaada iyadoo mararka qaar wax ka dhici waxaad ogaataa gabdho badan oo sidaas inay iyaguna jiraan ayib waxaa ka mid ah xalka xilliga uu qofku cadhaysan yahay xalka looma degdego halu fiirso haddiiba uu xanaaq jiriyo hadab ha isku dayin inaad xalliso wax waxaa la yidhahdaa qofku hadduu xanaaqsan yahay inta badan sawaabku waa garab maraa sidaas darteed xilligaas waxba lama xallin karo ilaa uu qofku dego dariiqii dee qadabka iyo cadhada lagu damin lahaana sunnadaa inoo sheegto rasuulku rasuulkana nooga warramo oo qofku ha maro shaydaanka iska naaro oo ha weysaysto oo salaad ha tukado oo hadduu taagan yahay ha fadhiisto oo hadduu fadhiyo haji yacni qofku ha isdamiyo kicitaankan jira ee qofka shidaaya shaydaankan yaan lala istaagine khadawaadka aya hala soo sameeyo qofku markaas marka xalka ha u soo laabto ayib waxaa ka mida oo kale waxyaabaha xalka lagu gaadho attakayuf maca jamiici duruuf walaxwaal labada qof inay isu xaalada iyo nolosha ay ku nool yihiin inay wada ogaadaan waxaa soo maraysa xilliyo badan yacni qofka lama rabo mar walba waxaa la rabaa inuu haadi inuu yahay inuu degan yahay baa la rabaa waa inaadan mutacajil noqoninooda deg deg badan samaynin waa inaadan noqonin qof marba xanaaq xanaaq badan waa inaadan noqonin umuurtaasoo dhan waxay ku dhaafinaysaa sawaabka ayay ku garamarinaysaa ayib masalada kale oo muhimka ah iyaduna waxa weeye labada zawj ha ogaadaan inayna ka mid ahayn xooluhu laysa sababan lisacaada xoolaha in la helaa oo reerku xoolo uu helaayey nolosha wanaagsan sababteedu sidaa maaha yani u fiirso waa qaybo la kaalmaysto laakiin nolosha fiicani ma aha uun in xoolo xoolo badan la helo bal dadkayayna u malaynin mathalan inay dadka qaar guryo leeyihiin inay baabuur leeyihiin inay dad u shaqeeyaan oo mathalan guryahooda looga shaqeeyo sidaas ma aha saacaadada inuu sidaa qofku u arko ma aha najaaxa iyo guusha guriga haadigee fiican waxaa weeye in labada qof ay noolaadaan iyago oo nolol qalaq uu ku jiriyo deganaan la-aan aan ku jirin ay waxaas ka maran yahay inay ku noolaadaan arrinta kaleoo xalka ka qayb qaadan waxa weeye in indhaha laga laabo wax badan oo dhacdhaca baa imaanaya odayga marar badan baa kelimaad baa ka soo baxaya waxyaaba ayna gabadhu raalli ka noqonin bay arkaysaa marar badan ama sidoo kale gabadhii baa sidoo kale ku arkaysa ama isagaa wuxuu ku arkayaa gabadhiisa waxyaabo badan oo inaynan fiicnayn uu u jeedo wax badan marka kadulbasar waa in la sameeyo haddaan marka taasi imanin iyadana reerku ma dhaqmaayo waxaa ka mid a asbaabta iyo qaabka xalka cadamu tasxiix lmustamir lilakhطaa masaladaa u fiirso mar walba inaada isku daynun inaad wax saxdo bal fiirso labada qof matalan midkood baa wuxuu isu arkaa ka kale inuu ka caqli badan yahay marka wuxuu mar walba wuxuu isku dayayaa inuu wax saxo sixitaanka naftiisa ayaa waxaa la rabaa xiliye in lala sugo gabadhaada waxaad ujeedaa inay maalan khalad gashay ama odaygaagii waxaad ujeedaa inuu khalad galay isla markaa qofku wixii ku jiro waxaan ha samayn haddaad tidhaahdo waxaan kana ha samayn kan ha samayn kan ha samayn marka dambe waa la iska hor iman waxay noqon marka inaad la sugto janis marka xilli la degan yahay inay labada qof isu soo fadhiistaan halkaa intaad kuraas dhigataan ama intaad fadhiga fadhiisataan wada hadla soo sardi oo wixii adoo qortay hal mar ka wada hadal waxyaabahaas iyo waxyaabaha ma fiicina waxyaabaha iyo waxaa ma u bogin waxaasi sharciga iyo diinta kuma fiicina sidaasoo kale labada qof mar ha u wada hadlaan ayib waxaa ka mid a arrimaha xalka keena labada dhinac mid waliba midka kale mashaacirtiisa iyo dareenkiisa waa inuu ilaaliyo weliba adiga dareenkaaga intaada ilaalinin waxaa kaa horeeya dareenka qofka kale inaad ilaaliso waa inaad barato ruuxa kale wuxuu jecel yahay iyo wuxuu neceb yahay shureex alqaadi yacni qisas la yaab le baa jiro oo dadkii hore ka dhici jiray dadkii hore sidoodaba waad aragteen qisooyinka lasoo wariyo xilliga laga hadlayay iyo guurka iyo zawaajka yacni waxaa fiicanba reerka marka ugu horraysaad la kulmayso waxa aad neceb tahayna u sheeg waxa aad jeceshahayna u sheeg waxaana ma jecli waxaana waan jeclaa waxaasi ma fiicna waxaas iga dah waxaa suuragala labada qof inayna isku dhicin waxaa ka mid a xalka inaan mar walba la soo celcelinin niqaashku markuu jiro ama qadabkii cadhadu ay jirto ereyada qofka kale inaadan soo celcelinin waxaan taa ka wadnaa waxaa laga yaabaa inaad arto ruuxii kale oo cadhaysan oo kacsan xilli alla xilligaad arto ruuxa kale isagoo taagan oo arrintu kulushahay aduu ka aamus xilligaa hala joojiyo hawsha xal lama gaadhaayo waa inaad dabciso marka xilligaa adugu marka raddiga caatifadu ay ku dhisan tahay inaad qofka markaaba u jawaabto si caatifa ay ku jirtana iska ilaali masalan haddaad waxaad ku tidhaahdaa masalan qofkii kale waa isku xanaaqdeen labadiina idinku xanaaqsan ba waxaa laga yaaba inuu mid midka kale ku yidhaahdo sidaanaaba lagugu dhalayba laqad wulidta kada sidaasaaba lagugu dhalay weligaaba ama waxaad tidhi sidan baad ka caado dhigatay ama waxaad ku tiri gabadhii ama gabadhii baa dhahaysa laa faa'idata fiika weligaaba wax faa'iidaa meli masalan wuxuu yidhi qofkii qofkii kale weligaa isbedeli mayse ama wuxuu yidhi adigu weligaaba fahamkayga waad khaladaa olo fiirso weligaaba aniga ujeeddada iyo waxaan ka hadlay waad beddeshaa yani ereyadaas oo dhan waxyaabahaas caatifada ku dheehan kulligood iyaguna burburun bay keenayaan xal ma keenayaan arrinta kaleoo muhimka waxa weeye ka dheerow litaraf ashakwa liarafin thalith iyadoona hawshu ayna gaadhin inaad gacan saddexaad arrintiina soo dhex geliso haddii gacan saddexaad ay arrintiina soo gasho <clears throat> bal u fiirso waxay tegaysaa in ceebtii qofka kale oo dhan aada u sheegto maalan gabadhii baa xanaaqday gabadha waxay ku carartay aabaheed ama hooyadeed waxa ay ka sheekaynayso waa ninkeedii waa odaygeedii ay jeclayd waxay leedahay hooyo ninku waa sidaa iyo sidaa waa sidaa iyo sidaa ama ninkiibaa isaguna ka sheekeyn rag kale u sheekaynaya muxuu leeya gabadhan waa gabadh noocaas waa saas waa saas dhowaan markii laydin xalliyo qofka aada xumaanta ka sheegi waa qofkii adiga reerkaaga ahaa eed rabto inay guriga kula joogto marka inta tafaadi la samayn karo ama laga dheeraan karo gacan saddexaad inay reerka soo walidaalika ba waxaa la yidhaahdaa yaziidu lmushkilata tacqiid gacanta saddexaad reerka wuxuu usii ziyaadin uun mushkilo unbu sii ziyaadin marna faa'iida ma keenaya inta badan ilaa inay dee tala fara ka baxdo oo reerka la xallin waayo oo xal ay arrintu soo noqoto maogi arrinta kaleo xalka kamida waxaa weeye ha ka dheeraadaan labada qof itaalata fatrat alkhilaaf xilliga khilaafku labada ruux ka dhexeeyo waa inayna dheeraanin masalan haddii labada qof khilaafkoodu uu wakti dheer sii jiro mushkiladu way sii ziyaadaysaa in laga takhallusana way adkaanaysaa marka waxaa sahlan isla markaaba markii labada qof cadhadoodu ay degto labada ruux inay isu soo laabtaan sulxi la qaato isagaa khayrka ku jiraa khufraan iyo isu dhaafid la qaato walidaalika baa la yidhahdaa heshiiska iyo sulaxa iyo isu dhaafidu waa damaan najaax xayaatikuma labada ruux inay noloshoodu najaxdo oy guulaysato waa arrinta ugu muhiimsan weeyaan laba xadiis ayaan qaybtan odhan lahaa wiilkuna hal xadiis hortiisa indhihiisa ha dhigo gabadhuna hal xadiis indhaheeda ha dhigto si reerku u nabadgalo rasuulka sala allahu alayhi wa alih wasalam wuxuu yidhi sida ogsoontihiin hadduu qof binu aadama qof binu aadama u sujuudi lahaa gabadha ayaa waxaan odhan lahaa odaygeeda ha u sujuudo arrintaasoo ah ixtiraam meeshii ugu dambaysay in la siiyo laakiin sujuud binu aadam ma jirta wey ilaahay baa loo sujuudaa haddayse dhici lahayd odaygaa la odhan lahaa loo sujuud xadiiskaas gabadho haddii ay fiiriso macnaha uu ka hadlayo waxaa badan inay mar walba odaygeeda qadariso waxaana badan inay ogaato xuquuqu zawjiya uu odaygu kuleeyahay mar walba inay ogaato intay la egtahay wiilkana xadiiska kale ha fiiriyo oo rasuulku uu leeyahay khayrukum khayrukum liahlihi waana khayrukum liahli balu fiirso dadka waxaa ugu khayr badan buri rasuulku qofka reerkiisa ugu fiican oo ugu dhaqan fiican ayaa dadka ugu fiican aniguna waxaan ahay buri rasuulku qofka reerkiisa ugu fiican hala fiirso qofka reerkiisa ugu fiican ayaan aniguna ahay haddii labadaa xadiis marka ay labada qof mid waliba mid indhihiisa dhigo haddii ay ka dhigtaan dastuurka noloshooda ay ku dhaqmi lahaayeen waxaa badan inay reerkaasi uu najaax iyo guul uu ku dambeeyo waxaan ka hadlaynaa qeybtii ugu dambeysay hadda oo ah adraar alkhilaafaat azawjiya haddii khilaaf uu dhaco qoyska ka dhaco dhibaatada ka dhacda iyo mashaakilka ka dhashaay maxay yihiin yayse ku dhacaan qaybta koowaad waxay ku dhacaysaa ilmaha adfaasha iyo caruurtu sidaad ogsoon tihiin waxay rabaan inay ku noolaadaan guri aamina oo degan oo khilaafaad aan lahayn haddii marka reerku iskhilaafo qofka ugu horeeya oo ku gubanaya dabka khilaafka waxa weeye ilmaha ku gubanaya waxayna dareemayaan ilmuhu inay u baahan yihiin meel degan waxayna ka baqayaan natiijada ka dhalanaysa khilaafka aabbihi hooyo in iyaga uu dhowaan kusoo baxsan doono oo meel aan degenayn ay ku noolaan doonaan ilmaha marka inuu dareemo cadamu alamaan inuusan nolol degan uusan haysanin waa arrin aada iyo aada nafsi ahaan dhibaato badan ilmaha ku beereysa ilmaha inuu deganaanta iyo nabadgelyada qoyska inuu dareemana waa arrinta ugu weyn ee ilmuhu markay yaryar yihiin ay maskaxda ku hayaan hooyo markuu arka uu ku soo cararo uu dhabteeda isku tuuro iyo aabo guriga markuu soo galo dhabarkiisa uu ilmuhu koro waa waxa ugu fiican uu ilmuhu uu niyada ku haya weeyaan <clears throat> marka tahdiidka iyo goodiga qoyska ku dhacaya arrinta koobaad waxay keenaysaa ilmuhu inuu guriga ka cararo alhuruub min albeyt inuu guriga ilmuhu ka cararay keenaysaa inuu raadiyo wadcigan iyo noloshan uu ku nool yahayna meel ka roon inuu raadiyo waxaa jira daraasaad badan oo la sameeyey baxhi tiro badan oo la sameeyey baxhigaas waxay soo saareen natiijada ka dhalatay ka cararka guryaha laga cararo u fiirso iyo gabdhaha badan inay jeclaadaan iyagoo yaryar inay guursadaan arrimaha ku qasba waxaa ugu badan inay guriga ka cararayaan walidaalika baa la yidhaha gabadhu awal khaatibin lahaa ninka ugu horeeyo ee soo doonaba inay haye tiraahdo waxa ugu badani waxa weeye inay safety garayso nabadgelyadeeda oy u hesho meel ammaan ah gurigaana ay ka cararto arrinta labaad oo ilmaha ku dhici waxa weeye tashwiih suurati alabaweyn ow axadihimaa fii caqli طifl in labada aabbo hooyii aabbo way iskhilaafeen shalay oo dhoweyd ilmuhu wuxuu u jeeday hooyiya aabbo oo isjecel maanta wuxuu u jeedaa hortooda isaga oo jooga inay labadii qof kelimooyin isku tuurayaan oo xumaani ay ka dhaxayso isla markaaba waxaa soo baxaya labadooda midkood ayaa qalbigiisa waxaa ku dhacaya inuu yahay mid xun wuxuu qaadanayaa go-aan ah aabbaha waa nin cadow ah oo hooyana dilaya wuu ka tabaroon yahay ilmahana baabi'inaya naxariis aan lahayn ama wuxuu qaadan ilmo kale hooyadii inay tahay mid dhib badan oo aabbihii dhibaysa balu fiirsada markaa tashwiih baa qalbigiisa isla markaa waxaa ku dhashay caqligiisii waxaa ku samaysmaya labada waalid midkood wax inuusan fiicnayn waxaa ka dhalan marka al aathaar alsalbiya oo nafsiyaad xunxun baa ilmaha qalbigooda ku beermaya waxaa markaa marka kasii bixi halkaa takwiin mawqif cadaa'i liaxad alwaalidayn inuu ilmuhu qaato go-aan ah inuu labada midkood cadow uu u noqdo marka wuxuu leeyahy ka dhici waa in aabbo laga dhiciyo hooyo ama waa in hooyo aabba laga dhiciyo mawqifkaasuu qaadanayaa waxaa kale oo iyaduna jirto ilmaha ku dhacaysa shucuur bacd alatfaali bidemb bal u fiirso aabi hooyo waa isku dhaceen ereyo xunxun baa dhex maraya labadoodii waxaad dareemaysaa dembi inuu meeshan yaallo waxaad dareemaysaa waxaa laga wada hadlaya inta badanna inay adfaasha iyo caruurtay noqonaya waxbarashadoodii iyo tarbiyadooda iyo dhaqankoodii ayay inta badan noqon waxaa laga hadlayaa adiga inaad tahay wuxuu gelayaa marka mowqif xaraj ah nolol adag ayuu ilmuhu gelayaa ayib waxaa kale oo lagama maarmaana in laga digtoonaado alxadar min iqtixaami alatfaali fi lqadiya inay ilmuhu soo galaan khilaafka qoyska bal u fiirsada arrintaa aabayaal badan iyo hooyooyin badan baa arrintaa laga yaabaa inay soo dhexgeliyaan waxaa laga yaabaa hooyadu markay aragto odaygii oo erayo ku samaynaya inay intay caatifa qaada ay ilmaheeda u tiraahdo war maad iga celisaan aabihin sidaasoo kale inay tiraahdo maad aabihin iga qabataan inay wiilkii ku akrido inay gabadhii ku akrido waa suuragal ama waxaa suuragala ah odaygii inuu caruurta isaguna ku akriyo markii laysku akhriya maxaa soo baxaysa in uu ilmihii aad aragto berri isagoo mid la socdaba kaa dhashayba ma ah dhinac kale uu ka soo jeedaa aahaarta kaleoo ilmaha ku dhacda waxaa weeye khilaafkan ka dhexeeya aabiya hooyo wuxuu reebayaa horta labadoodu racyigooda mid waliba inuu sax yahay buu rabaa inuu meesha keeno ama inuu istifaaco laakiin waxaan meesha ku jirin in ay timaado cay iyo aflagaado ama darafna darafka kale uu u maaragtay uu adeegsado erayo xunxun iyo ihaano sabigii caydii darbigii akhdaa xunxun laga sheego waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabaha aan habboonayn in la sameeyo aladraar calaa mustaqbali zawja adraarta kale oo iyaduna qeybtaas ilmahay ku dhacdaa adraarta kale oo iyaduna dhacda waxay ku dhacdaa mustaqbalka qoyska mawduuca khilaafaadka labada qoys waxaa jira labada qoyskaan ujeedaa labada qofu ka kooban yahay waxaa jira dad baxhi badan ka sameeyey oo ka keenay daraasad daraasadaasina markii dambe natiijo ayay soo saartay runtii aada u fiican daraasaadkaas la sameeyey waxaa ka mid a daraasad samaysay inay soo saarto bal khilaafkan yimaado asbaabta ku yimaado iyo marka dambe meesha ku dambeeyo khadawaad afara afar tallaabo oo la qaado mid waliba waxay keentaa aakhirkeeda adalaaq natiijadu waa adalaaq inay kala tagaan reerku midda koowaad waxa weeye annaqd lqaasi in labada qof midkood midka kale u adeegsado erayo ad adag inuu adeegsado oo shaksiyada iyo qofka shaksiyadiisa la gaadho yani marka la rabo in wax la saxo ama la ruux wax iska sheegaan bedelan ruuxu inuu sheego arrintiisii wuxuu u gudbayaa inuu qofka kale shaksigiisii uu wax ka sheego haddii marka taasi ay timaado qofka kalena wuxuu gelayaa inuu isdifaaco masalan haddaan hal mithaal soo qaadno mawcid baa dhacay ama ballan baa labadii qoyskii odaygii iyo xaaskiibaa ballamay waxaa lagu ballamay meel heble in la aado masalan odaygii baa soo daahay odaygii markuu soo daahay hooyadan erayada ay adeegsatay arag waxay tidhi hakadaa anta daa'iman masalan anaani weligaaba waxaaga unbaad rabtaa adigu wixii aada jeceshahay unbaa soconaaya weligaaba kuma fikiraysid cid kale hayrkaa qof kale ku fikiri maysid ma uu aaba yeeshid qof kale waxaan ka quustay la noolaanta adiga inaan kula noolaado halkaan marka khata iyo gafku waxbuu uga jiraa gabadha erayadaa adeegsan ama odayga adeegsanaya wuxuu gudbay xuduuddii uu wax ku saxaayay wuxuu u gudbay qofkii kale shaksiyadiisi inuu gaadho waxaa dhacaya marka inuu ruuxii kale caroodo isaguna uu istifaaco halkaa marka hawshu gaadho natiijada ka dhalana waa taqaanaa waa ifur iyo dalaaqdayda isii baa kusii xigta khadwada labaad ama tallaabada labaad waa inuu labada qof midkood midka kale ku qaado hujuum ama weerar qofka kale lagu xaqirayo oo isaguna xaqiraa tiro badan iyo sukhriya ku jeesjeesid iyo erayo xunxun maalan wejiga oo kaleoo maaragtay qofku qofka kale uu kala hadlo inuusan waxba ahayn iyo xaqiraad saas oo kale iyo afka inuu ka wax kaga sheego indhaha inuu qofku qofka kale wax kaga sheego suluugaa marka ruuxa kale lagu xaqirayo dabeecat alxaal waxaa imaanaysa inuu isaguna isdifaaco natiijaduna maxay tegaysaa dalaaq in labada qof ay kala tagaan tallaabada saddexaad waxa weeye inuu labada qof midkood midka kale uu u maleeyo noloshiisu inay gaadhay ilaa ariiqin masduud waddo soo xidhan yacni waddadii waa dhammaatay waddadii aad ku socotay waa dhammaatay meel loo sii socdo ma leh inaad la noolaatana way adag tahay waxaad aragtay markuu isku ictibaariya la noolaanta qofkan ilmaha dartii baan ula noolahay dad badan somadar ku dhahaya ilmahaasaan u danaynayaa ma ogiye odayaal badan waxay ku ley ilmahaasaan u danayn ma ogiye meesha reer kuma hayo soo ma hooyooyin badanna waxay ku leeyihiin carruurtaasaan ka tegi laah marka hawshu markay halkaa gaadho waddadaa iyadana meesha ku dhammaato waxa weeye aalaaq in la kala tago waddada afraad ama tallaabada afraad waxa weeye in labada qof midkood uu weligiiba ku fikiro ama tafkiirkiisu uu yahay aswa maa fi daraf alaakhar qofka kale xumaantiisa od inaad ku fikirto maanta dhan intaad joogto waxaad ku fikiraysaa ruuxa kale xumaantiisa lamaanahaaga iyo shariigaaga kale xumaantiisaad ka fikiri wanaagiisaba kuma horyaal haddaad socoto haddaad fadhido haddaad jiifto haddaad meel joogto waxaad ka fikiraysaay waa qofka kale xumaantiis hawshu markay halkaa gaadho waxaa dhici marka labada qof iyagoo gurigii ku wada nool inay dareemaan haddana alwaxda inuu mid waliba keligii yahay inxizaaliya gabadhii qol bay ku nooshahay ninkiina qolbuu ku nool yahay mid walba waxaa laga yaabaa telefonkiisa inuu haysto ou lamaanihiisa iyo wehelkiisa u yahay tfiga inay gabadhu saacado fiirsato wiilkuna inuu saacado tfiga fiirsado la ysagu imaan maayo combyutarka iyo internetka inuu qofka iskaga jiro kana waqti kale inuu galo labada ruux waa wada joogaan laakiin waa kala labo laba kala caalam baa lagu nool yahay arrintaasna wadadeeda meesha ku dhamaata iyaduna waa alaaq waa midda afraad daraasadaas natiijada ay soo saartay waddadii la rababa hala maray hadduu khilaafkaasi yimaado lana xallin waayo natiijadu waa adalaaq yacni waxay noqotay meesha ku dhammaato furid iyo reerka inay kala tagaan tawsiyaadka marka iyo dardaaranka insha allahu tacaala uguna dambeeya kuna soo gebagabaynayno waxa weeye oon u dardaarmi lahaa reerka labada qof ee guriga wada dhisay xusnul xusnulistimaac inay si fiican labada ruux isu dhegaystaan waxay ka hadlayaanna labada qof inay dhegaysi fiican ruux waliba ruuxa kale inuu dhegaysto arrinta labaad waxa weeye iyaduna ashakwa almawduuciya haddii wax la sheeganayo waxa aad sheegani hal ahaado qodob la taabto boynti saxa oo laga intilaaqo oo laga wada hadlaayo ha jiro ee ha aadin malafaad hore iyo faylal hore ha soo qufin arrinta kaloo saddexaad waxa weeye ha laga fogaado marka la rabo in la wax xaliyo waxyaabaha sii ziyaadiya iyaguna khilaafka oo markaaba keenaya inay labada qof isku sii dhacaan arrinta afraad waxa weeye in laga dheeraado tafaadi inuu qofku sameeyuu ka fogaado marxalat alinfijaar inuu qarax uu dhaco oo hal mar reerkii uu kaco yani waxaa jira waxyaabaha haddaad sii wadwado hal mar ay kacaysa reerkii dhan oo isla istaagaya oo meel laga soo qabto aan lahayn inay labadii qof iyaguna taas iska ilaaliyaan waxaa ka mid a in afkaarta masmuumada ah fikir khaldan in labada qof mid waliba iska ilaaliyo waxaa laga yaabaa inuu qofku afkaar la yimaado inta waddamadan marka la joogo inta badan dadka ama wadaadadu waxaa uun lagu tuuraa dusha looga tuuraa gabdhaha oo waxaa la yidhaahdaa gabdhihii wadamada markay yimaadeen waxay arkeen dhaqamo kale waxay arkeen waxaasoo la samayn waxay arkeen dad saa u dhaqmaya waxay arkeen raggii iyagiina waxay rabaan wixiina la samayn marka qofku waxaasoo kale intuu qaadan lahaa waxaa ka fiican inuu fiiriyo qofkan kula nool caawin ma u baahan yahay ilmaha in laga hayo ma u baahan yahay cuntada in lala qabto ma u baahan yahay wakti uu nasta in la siiya ma u baahan yahay haddaad dhankaa ka fiiriso waa diintaadii laakiin haddaad dhinaca xun oodu ka fiiriso oo tirada haweenkii waddamadan say u yimaadeen waa loo tabar waayey waxa weeye waxba iyaduna ma hagaagayo sidoo kale iyadana waa raggii afkaar badan baa jirta oo dhinaciisa iyadana imaanaysa hadday gabdhuhu u maleeyaan odayaasha dee wax khaldan oo maaragtay iyaguna hawlo kale lagu tuhmo waxaa imaanaysa marka afkaartaas khaladkaan in laga ilaaliyo labada qof noloshoodan gurigan inay u kaalmaystaan wax walba wax ka horeeya guurku waa cibaado